بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا ليال كسر maanta waa maalintii saddexaad ee muctamarkeedii sanadlaha ahaa laguna qaban jiray waddanka denmarig ee skandinabiya waxaynu ku jirnaa amba ku guda jirnaa maanta maalintii saddexaad ee muctamarka waana maxaadaradii saddexaad ee maanta ciwaankaas maxaadaradaas <coughs> amba magaca maxaadarada loo bixiyo waxa weeyaan dood wanaagga islaamka faahfaahin iyo intaas dheeraad waxaa noo soo jeedin doona fadiilatu sheekh doctor cali saalax oo noga warami doona muxaadaraas biidn illaahi ilkariim marka haddana waxaan kusoo dhoweynayaa sheekha oo waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran majuuran sheekha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه وجادلهم بالتي هي أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى وحا أنه ka hadli doonaa daqaa'iqdan soo socota waxaa loo yaqaano dooda ama wada hadalka amaba ra'yi isweydaarsiga fakrad isdhaafsiga baanu ka hadli doonnaa haddii ilaahi subxaana wa tacala ina waafajiyo waxaan ognahay in allah subxaana wa tacaala markuu aadaanaha uu abuuray uu ogaa kuna uu abuuray inay iskhilaafaan oo ay isdiidaan oo ay fakerka iyo aragtida ku kala dunaadaan laba ruux oo wax wada bartay isku macallin wax ka qaatay baa isku aragti aanan yeelan karin arday iyo macallinkii oo wax kala bartay baa isku aragti aanan yeelan karin wiil iyo waalid baan si gaara u arki karin mas'aladii ama arrinkii marka ay ka wada hadlayeen idan in layskhilaafaayo waa dabci in dadku fakarka ay ku kala duunaadaan waa dabci xitaa adiga toban sano ka hor labaatan sano ka hor shan sano ka hor fakarkii aada aaminsanayd maanta fakar ka duwan baad aaminsantahy haddaad adiga isla fariisatid oo aada isweydiisid shalay soo taad lahayd waxaan way bannaan yihiin maantana maxaa ka dhigay maya shalay soo taad lahayd arrinkankan waa arrin saxa ah. maantana aad leedahay uu khaldan yahay haddaad isweydiisid dabcan jawaab ma heli kartid laakiin waxaa kuu soo baxaya inmaankaagu iswareejiyey fakarkaaguna isbedelay saa darteed axadulmufakiriin wuxuu leeyahay labaatan sano ka hor fakarkii aan aaminsanaa weli haddaan aaminsanahay maskaxdayda waxbaa si ka ah bimacnaa maskaxdaydu mayan shaqayn maankaygu maaha mid markaa miro dhaliyey weli waxbaa egsi ah. idan waxaan aaminsannahay marka in ay suurtagal tahay ama allah subxaana wa tacaala oo bini aadamka uu ku beeray dabiicada ah in fakarku isbedelo aragtidu ay kala duunaato dadkuna isku mid aanay noqon waana nooc ka mid ah nicmada allah subxaana wa tacaala bal allah markuu tilmaamayay wuxuu tilmaamay dadka inay kala aragti duwan yihiin wuxuu tilmaamay inay kala midab duwan yihiin wuxuu tilmaamay inay kala luqad duwan yihiin wuxuu tilmaamay jaanib walba inay ku kala duunaan karaan idan in la kala duunaadaayey waa nooc ka mid a cujuubada allah subxaana wa tacaala uu dhex haysiiyey uunkiisa wax lala yaaba marka maaha mushkiladuse waxay ka jirtaa markii aniga adiga fakarka aan isku diidno inaan aniga tayda mooyaane taada aanay shaqayn oo waxa aan ku wada hadlaynana ay noqoto gacan iyo adin iyo seef iyo bir iyo bistoolo iyo hub laakiin wax kale aynan ku wada hadlin mushkiladu marka waxay imanaysaa marka khilaafkii ina dhexyiin aniga adiga iyo kala duunaanshihii aan ku kala duunayn aragtida intaadu ay noqoto midda keliya ee meel mari karta tan kalena aanay noqon saa darteed qur-aanka allah subxaana wa tacaala qofkii u koorgala maadad qaala fi lqur'aani اlkariim haddii aad raadcaysid o aada raacraacdid waxaa kuu soo baxaya in ka badan shan boqol oo jeer min qaala yaquulu qiila iqulna iqultu qofkii dib ugu laabta waxaa usoo baxaya shan boqol oo jeer ka badan buu ilaahi subxaana wa tacaala uu soo celceliyey wuxuu yidhi waxaan yidhi waxaa la yidhi waxay tiri iyo wixii la mida intana waxaa la soo xiganayaa wadahadal laba ruux markaa dhex mare allah subxaana wa tacala wuxuu nagaga hadlay oo inoo tilmaamay fii suurati الtaxriim nebiga sala allahu calayh wasalam gurigiisa xiwaar dhex maray waidaa sara الnabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiiثa falama naba'at bihi waadharahu allahu calayhi carafa bacdah waacrada can bacd falama naba'aha bihi qaalat man anba'aka hada qaala naba'ani iyo aayadahaasoo kale markaad aragtid waxaa kuu soo baxaya hadal isweydaarsiga iyo hadal isu rajcaynta iyo xiwaar isu celinta iyo labada ruux markay wada hadlayaan idan guriga nebiga sala allahu calayh xiwaar ka dhexdhacay iyo wadahadal dhex dhacay ayaa meesha marka la keenaya saa darteed buu allah subxaana wa tacaala alcajmaawaad xayawaanka aanan hadli karin hadal looma ogola saa darteed laba neef markay wuxuun markaa isku diidaan way ishardiina markii way ishardiiyaan laba xoolo markay iska soo horbaxaan geeskaa laysdarayaa maxaa yeele wax kaloo gu kala hadla markaa ma laha laakiin allah subxaana wa taala adi carab buu ku siiyey indhuu ku siiyey caqli buu lagu siiyey dhagaa lagu siiyey qalbi baa lagu siiyey maan baa lagu siiyey all faculties of reasoning oo qofka wax uu kala sooci karo intaba ilahi subxana wa tacala ku marka maxaa lagaga baahan marka aniga adiga fakerka aan ku kala duunaanay inaan meel wada fadhiisanay round table soo fadhiisaan soo fadhiisto maxay kula tahay waxay ila tahay waxaan dhihi lahaa waxa adiga kuu muuqata masaaئiشha aan kala aanu hadalno kadibna masaladu ay dhammaato walidaalika nebiyu ilaahi nuux iyo ambiyadoo dhanba ummadooda xiwaar bay la galeen way la hadleen nebiga moxamed salى اllahu عalيه wasalam intaasoo sare saddex iyo labaatan sano nuux sagaal iyo konton sano nebi walba uu hadlayay idan waxaan leenahay wasiilaة اlxiwaar oo ah means of dialogue marka la adeegsado oo aan wada hadalno aniga adiga oo dialogue una dhex maro waa marka keliya aan wax isla fahmi karno wax isla maaldhigi karno go wada gaari karno wax isku waafaqi karno waa marka keliya wada gaari karno amaa haddii waad i diidday waanku diiday fakerkana iskuma keeni karna laakiin si aniga adiga aan ma aragtay isku afgaranaayo waa inaan kaa shaqeeyo meel kula tago taa khatarteeda idan waxaan leenaha mar haddii la fahmay mowduucan inuu yahay mowduuc markuus fii nafsiyati اlinsaan majbuur fii firatihi uu insaanka bimacnaa ama majbuul fii fitratihi insaanka uu ku beeran yahay idan waa nooc ka mida ah. allah subxaana wa tacala wuxuu ahaysiiyey walidalika fii sababi nuzuuli qowlihi jala wacala wakana alinsaanu akara shayin jadala watii nebiga sal alla alay wasalam intuu u yimid cali iyo faatima oo hurda uu yidhi toosa jawaabtay bixiyaan maxay ahayd waxay yidhaahdeen anfusuna biyadi illahi jala wacala innaga nafsadeenna ilaahay subxaana wa tacala gacantiisay ku jirtaa waqtigu doonoona toosinaya kadibuu nebiga sala allahu caleyh wasalam markiiba intuu saa u ragaal celiyaybu wuxuu yidhi wa kaana alinsaanu akara shayin jadalan alla bini aadamka war badana oo dood badana qur-aankaase waxaan aad helaynaa alfaada ah jidaalna waad helaysaa oo ah dood xiwaar baad helaysaa wixii la mid allah subxaana wa tacaala markii uu yidhi waxaan abuuri doonaa innii jaacilun fi lardi khaliifa waxaan samayn doonaa qof vice green aniga ibadala oo bimacnaa badel iga noqdo ardadan oo wakiil iga noqdaan samayn doona insaanka ula jeeday malaa'igtu markiiba way hadleen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa yaa rab rab ma waxaad hadda dhex yeeli doontaa ardada qof dhulka burburiya oo corruption keena oo dhiigga daadiya miyaad keenaysaa allah subxaana wa taala marka wuu la hadlay idan malaa'igtii waxaa loo furay xiwaar inay hadlaan ra'yigooda ay dhiibtaan ibliis xitaa almalcuun markii allah subxaana wa tacala ku madaxadkaaday markiiba lama dhihin waa lagu halaagaya waa wuu hadlay qaala faandinii qaala qaala qaala qur-aanka waad aragtay ibliis baa waxaa loo ogolaaday inuu hadlo inuu ra'yigiisa uu dhiibto kadibna allah subxaana wa tacaala aakhirkii waxaa la yidhi jawaab baa la siiyey waxaan rabaa inaan tilmaamo allah subxaana wa tacaala oo khaaliq ah, absolute power leh suu doona ka yeeli kara khalqigiisa meesha uu doonana marin kara rabbulcaalamiina jala wacala oo inaan ka daba hadlanay khalad ay tahay baa wuxuu furayaa channels of dialogue qanawaat alxiwaar meeshii dadka ku wada hadli lahaayeen idan arrinkaas wuxuu darsi buu innaga inoo yahay haddaan nahay dadka muslimiinta addoommada alla hadaan nahay in aan wax kasto innagana dhex yaal aan ku xallin karna wada hadalno ha walidaalika absat alumuur bay diinta waxay tilmaantay markii ninka iyo naagta labada ruuxa isqaba inta aanu dhicinba khilaaf aanu dhicin faciduuhunna wuu allah subxaana wa tacaala ka bilaabaya bimacnaa wada hadla waaniya oo wacdiya wey macnaha laguu sheegay faciduuhunna wacdiya waxaa laga bilaabaya xiwaar baa laga bilaabaya waxaad arkaysaa haddana rabbulcaalamiina jala wacala inuu tilmaamayo maqaamaad kale oo kala duwan xitaa waxaa la leeyahay markii go la gaarayo go marka la gaarayo ninku inuu keligii go iska qaato ama gabadha keligeed inay go qaadato maaha wada hadlo wada fariiso waxaa la leeyahay أبسط الأمور فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فlaa junaaxa calayhima haddii la rabo ilmihii la naas nuujinaya in naaska laga gooyo oo gabadhu ay go'aansatoo tidhaahdo laba sane anigu waa igu adag tahay lix bil baa igu filan ama saddex bil baa igu filan xanuunkii iyo duruuf baana ii saamixayn hadday tidhaahdo gabadha waxaa la yidhi go'aanka keliga adiga ma qaadan karti odaygana keligii ma qaadan kare wada fadhiisa fain araadaa fisaalan can taraadi minhuma watashaawur buu leeyahy rabb alcaalamiin wada hadal tashaawarku waa maxay waa inuu consultation jiro maxay kula tahay maxay aniga ii muuqataa waa inuu go marka la gaaro laakiin haddii wax walbaba keligay uun aniga iska go-aansado amaba guriga marka la jooga labada ruux qof walbao go doono uu meel mariyo taa marka waa marka isku dhac uu imanayo thats why aan badanaa u maqalnaa marka alkhilaafaat الزawjiya waalcaa'iliya marka dadka mashaakilkooda aan xalinayno waxa ugu badan oo gabadhu ay tidhaahdaan wiilka uu yidhahda waxa weeye inuu yidhaahdo ima maqasho iyadana ay tidhahda waxba ma dhegaysanin oo intaan sheegay intaasaan ku aqrinayay welina wuu soo taagay wax iska beddelaya ma idan markiiba dhaliishu waxay ka bilaabanaysaa qodob laga tegey oo diini ah oo isagu ku salaysan aan wada hadalno hadalkaagu muxuu yahay ra'yigaaga muxuu yahay idan allah subxaana wa tacala xitaa markuu hadlayay nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxaa la فإذا عزمت فتوكل على الله وحلي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نبي محمد مركا لقى هلا دبعيسا قروح ضبضان وناقا قلف سنانت يضيق أين اللهين مركا الله تلمامي والله سبحانه وتعالى وحلي وشاورهم في الأمر كلا تشعرنك نبي صلى الله عليه وسلم ولا تشني xitaa marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqyo milatari markuu raba inuu nabiga sal alay slm ku dhaqaaqo wuxuu dhihi jiray ka warrama meeshaan ma degi karnaa strategically ma suurtagalbaa ma suurtagalbaa ciidanka meesha inaanu ka weerarno ma suurtagalbaa xagga inaan tagno wuu ka waraysan jiray saxaabaduna waxay dhihi jireen yaa rasuul allah ma waxyibaa oo aynaan ka hadli karin ila waxyi markuu yimaado wamaa kaana limuminin walaa mumina idaa qada allah warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaraatu min amrihim haddii arrinku uu noqdo ilaahay baa go'aamiyey rasuulkiisaa go'aamiyey guddoomiyey oo soo waxyooday anii adiga waxay ila tahay waxay ii muuqataa waxay noqon kartaa waxaa laga yeeli lahaa intooba markaa raad ma laha laakiin waxaa keliya aanu ka hadli karnaa waa maxay markuu ra'yi uu taagan yahay idan masaa'ishu marka ay ku salaysan tahay aragtiyo iyo hindisooyin iyo waxaa ii muuqda waxaa adiga kuu muuqda waxaan ka dhihi lahaa waxaan jeclaan lahaa inaan ku darsado markay tahay buu nin walbaba wadaantiisu darsanaya ra'yigiisu dhiibanaya waxay ula muuqatay waxay ula tahay markaasuu sheegaya amaa masaa-ishu markay tahay maxsuuma oo aanu doodo aanay ka furayn oo ay tahay mid iyadu biyo kama dhibcaana oo meesheedu ay taagan tahay xiran laga hadli karin markaasoo kale aniga ma hadli karno idan masalada waxaan fahamnay waxa ay mushkilada ama masaladu waxa ay tahay idan alxiwaar dheh ama aljidaal dheh ama adugu lafdi kaleba adeegso intuba waxay ka wada hadlayaan sidii markaa loo niqaashi lahaa kow aan hadle eh adigana aad hadashide wada fadhiisannoo meel aan isugu imaanna eh aan niqaasho ka baaraan degna eh falanqaynna eh meel aan ku wada dhigna eh waxaa loo baahanya maxay tahay khudowaadkan aan raaci lahaa daris wy markaan daraasaadka kan maanta ee eh, interfaithka iyo ka hadla iyo kan ee eh, ka hadla diimaha iyo wadahadlasiintooda iyo waxaa jira boog ah guidelines oo ah wadooyinka loo mari lahaa wadahadalka loo mari lahaa islaamkaa markaa kaga hormarsan saaad og tihiinba qalaacidii alqurtuba iyo kala duwanaa muslimiintu ay haysteen eh, alandoles taariikhdii quruxda badnayd in the golden pages of history ku qoran intoo marka waxay muujinayaan muslimiinta sida ay u gacan sarreeyeen markay xiwaarka la taageen idan maxaan u baahanahay markaan wada hadlayno dood ani adiga laynoo ooga shardiga ugu horra waa maxay alikhlaas diin markay taagantah oo ah baraxtiraan aniga ujeeddadooda maxay tahay insha allahu miaalo qaarkood iyo tusaalooyin aan soo qaadan doona ayaa waxay kuu muujin doonaan masalaة اlkhlaas waxa ay tahay iyo culimmada waxay ka ahayd ikhlaas waa maxay war arrinka kan anigu ma dantaan ka leeyahay masalo isku qabannay masaa maanta la ysku haysto waddanka kale waxbaa la ysku qabtay aragtiyo kala duwanbaa meesha timid ujeeddada ugu horraysa waxay tahay aniga markaan adiga ku diidayo iyo markaad adiga diidaysid horta maxaa keenay what got you motivated first maxaa keenay inaad adiga idiidid amaana aan ku diido ma aayad baa si iigu muuqatay ma aayad baa igu qalloocatay ma dan gaaraan leeyahay oo aan rabaa inaan aniga ku fushado maadaama dantaan aan leeyahana whatever oo detrimental ku ah maay wax alla wixii interestigaygana inaan diida miyaa horta maxay tahay haddii arrinku uu yahay in aniga adigaba hanuunka aynaan ka soka dhicin haddii arrinku uu yahay ujeeddadu ay tahay inaan allah subxaana wa tacaala waddadiisa aan wada marno haddii arrinkii ujeeddadu ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala loo dhowaado anigada isma khilaafeen maxaa yeele adna waxaad u socotaa waddadii saxda ahayd anna waxaan u socda waddada saxda ah labadeennaba waxay naga tahay ilaahay dartii ilaahay dartii kelma sahlan maaha ilaahay dartii kelma sahlan maaha laakiin waxay u shaqaysaa dar ilaahay oo dantayda ah taa markay taagantah ilaahay dartiina way tahay laakiin anigana xoogaa waxaa igu jira pooshan yar waxaa igu jira bercentage boqolkiiba shan boqolkiiba lix boqolkiiba toddoba boqol wuxuunbaa igu jira marka arrinku uu taagan yahay saa saami yar meesha aan ku leeya waa marka keliya waxa ay soconayn idan macnaha macnaha muhiimka ah arrinka laba wuxuu yahay allah subxaana wa tacala markuu dooda uu ka hadlaya wuxuu yidhi wajaadilhum bilatii hiya axsan dooda markaad doodaysid wadahadalku markuu dhacaya bilatii hiya axsan midda ugu wanaagsan bilatii hiya axsan mufasiriintu waxay leeyiin bilkhaslati alatii hiya axsan xaaladda ugu wanaagsan inkastoo muslimiin ay ka hadlaan mufasiriintu markay fasireen contenteska waxa laga doodi lahaa ay ka hadlaan oo ilayn bilaa ilaaha illa allahu miya masalat alcaqiida miya laakiin bilatii yaxsan waxa ay kulansan kartaa jawiga lagu wada hadlayo qofka isagoo maankiisa aanan fadhinin hadalka ha bilaabin munaasab iyadoaan ahayn dooda ha bilaabin qofka markuu qalad uu noqdo iyadoo dadka ay buuxaan aanu jeclayn in maantana meesha lagu qabqabsada ha bilaabin masaa'il noocan maa adiga xitaa aadan ka baaraan digin go rasmi aadan ka gaarin ha bilaabin ayadoo ah baaris aadan gelinoo cilmi baaris rasmi aadan samayn ha bilaabin idan markaan doodayo waa inaan qalabaysnaadaa i should be equipped with all means oo doodaan ku geli karo laakiin weli haddaan aniga noocan maa kala dhantaalsana oo weli aanan eh, isku toosnayn nusuustu iga kala daadanta aan idhaahda meel baan tegay waan doodayaa waxay ka mid taha waxyaabaha khaladka marka la galo waxyaabaha loo baahanya waxaa ka mid a ah majliska lagu cilmiga ah ee dadku ay ku wada hadlayaan hadii uu yahay waxa laga hadlaya wax diina horta ilaahay xuskiisa in lagu bilaabo oo shaydaanka la naaro oo shaydaan meesha aanu ku soo dhowaan meesha marka la wada fadhiiso la naaro haddaba waxaa laga yaabaa doodan aanu ka hadlaynay wada hadalkan keliya taha ku xambaarina masaa diiniga oon keliyaeh waxaa laga yaabaa arrinka guriga in laga wada hadlayo wax markaa gaara oo family problem jira oo xal loo raadinayo oo kale waxaa laga yaabaa markaasoo kale in loo baahay bismillaah gabadha iyadoo shaydaanka iska naartay odaygo shayddaanka iska naaray miiska lasoo wada fadhiisto kadibna la hadlo laakiin haddaan shayddaan la naarin maanta dhan farahan baa la isku taagtaagaya maanta dhan la taagay iyadana fartay taagaysa isaguna fartuu taagaya haddaba kii far dheer unbaa markaa guulaysanaya markaa noqonaysaa laakiin haddii shaydaanka la naaro biidni illahi subxana wa tacala go-aan gaari karaa arrin wuxuu yahay majliska iyo fagaaraha fadhiga iyo kulanka la isugu yimid aadaab u baahan aadaabta oo ah in dadku ay is-ixtiraamaan ninkan ku hor fadhiya iyo gabadhan ku hor fadhida iyo labada ruux ishor fadhiya nin walba magac gaaruu jecel yahay ayaa jira magac in lagugu yeera ee jeceshaha ayaa jira magacaasa lagu yeero qofka nebiga sal alla alay wasalam isagoo gaal la hadlaya buu wuxuu leeyahy ilan carabtu waxay jeclaan jireen in loogu yeero kunyada oo ah abuu hebel iyo abuu hebel umu hebel bay jeclaan jireen in loogu yeero nebiga sal l ya abalwaliid kelmadda ugu quruxda badan buu qofka ugu yeeraya bimacnaa ma aha ha dhihin kaagaas iyo taadaas ha dhihin oo markaad bilowdid kelmadaha sidaasoo kalea markiiba waxaa ka dhalanaya liiditaan qofka aad idan marka haddii laysliido ama gabadha markay soo fadhiisato odayga la hadlaysa miiska ay gowgow ku bilowday isagana uu ku bilaabo hadday qofkaan fara lahayn unbay umu darantahay iyadana way garaacaysa isna uu garaacaya kii marka garaacitaankiisu xoog badan yahay marka guulaysanaya idan haadihi masala alamr ahaani ama ahaali waa maxay masalada kale waxay tahay qofka inuu ka fogaado hawada nafsiga ah waxaa laga yaabaa markaan wada murmayno inay anigu waxyaabahan ka fakeraya ay tahay un keliya lagaa guulaysan ha adiga un meesha ku yeelo inta lagu dhihi lahaa ysdrown the blanket waa laga badiyey inta la dhihi lahaa waan murmaya marka waxaan murmayaa inta aan murmi karo waxaan diidayaa in la yidhaahdo hebel soo ma aha markii masaladii isagii hebel ay isku qabsadeen dhulka lagu dhuftay soomaalida waa aragti kelimada khatara isticmaalaya adiga waa ka naxaysa dhulka lagu dhuftay dhulkaa lagu jiida iyo maradiisaa la marsiiye ciid baa la unsiiye marka intii ciid la cunsiin laha waa dagaalamaya marka aniga intaan murmi kalaan murmaya waa kelimaadka marka khatarta ah oo dadku ay adeegsadaan ijtinaab alhawa arag marka in yar miaal aan ku siiyo waxaa dhacday in kacab maxamed ibn kacab ayaa wuxuu le nin baa wuxuu weydiiyey cali bn abi aalib mas'ale ayuu weydiiyey cali bin abi aalib marka masalada marka la weydiiyey siday ula muuqato ra'yigiisu marka kaga jawaabay ninkii baa marka wuxuu yidhi maya arrinka saad u sheegtama yaa cali arrinku sidaa maaha laakiin daliilka saxda ah ama arrinka wuxuuya waa sida iyo sidaa cali bin abi aalib oo ah nin min alkhulafaa araashidiin oo ninka afaraad ah hadda yaraanna ku soo islaamay intaana nabiga sal alla alay slm cilmigiisa dhuuxayay dhihi lahaa anoo caliya miyaad hadal igu celinaysaa meeshuu dhihi laaba wuxuu yidhi asabtaniyo adaa saxsan markaas wuxuu ku dul aqriyay wa fowqa kulli dii cilmin caliim qof kastoo cilmi leh mid kaloo ka sarreeya ayaa jira adiga haddaad leedaha waxaan ahay ninka ugu sarreeya cilmi mid kaloo kaa sarreeya ayaa jira maxaa ilahi subxaana wa tacala koonkiisa isagaa haysiiyey isagaa saa u haysiiyey isagaa rabbulcaalamiin dadka abuuray cilmiga isagaa abuuray isagaa callaama ah isagaa caalima caliim ah oo ah faciil markaa ku sifaysa rabbulcaalamiin jalla wacala waxaa la mid a ah taawuus ibn zayd ama taawuus ayaa waxaa la sheegaa zayd bin haabit iyo ibn cabbaas baa masale ku murmay yaa murmaya zayd bin haabit iyo ibn cabbaas zayd bin haabit qualificationkiisu waa marka laga hadlayo muxuu nabiga sal ly slm ku tilmaamay afradukum zayd soo ma marka faraa'idka la joogo oo inheritancyga laga hadlaya iyo sida loo qaymin lahaa dhaxalka marka la qaybinaya number one ah waxaa mutakhasuskai iskale zayd laakiin marka la joogo masaa-isha kale ee tafsiirka iyo marka la joogo ibn cabaas waa maxay baxr wey waa bad rasuulka sal ly sl awsham wuxuu ku tilmaamay baxr aan caadi ahayn xagga cilmiga marka la joogo ayib labadoodii marka laba nin oo sahlan maa waa rugcadayaal waa rag khatar ah waa saxaabo mas'ale isku qabteen masalada la isku qabta waa maxay waxaa la yidhi gabadha haddii xayd uu ku dhaco dhiig markuu ku dhaco oo xaj ay ku jirto oo ay xajinayso dawaaf wadaac lagama rabo waa iska dhaqaaqi karta waa baxaysaa zayd bin haabit baa wuxuu yidhi ma dhaqaaqayso waa laga rabaa ibnu cabbaasna wuxuu yidhi maya way dhaqaaqaysaa xadiid baa la hayaa daban xadiid baa la hayaa ma dhihin lakin wuxuu yidhi way dhaqaaqaysaa kadib markay masalada isku qabteen zayd bin haabit suu u socday wuxuu u tegey caaisha radi allahu la weydiiyey caaisha masalada iyaday qabsatay iyadoo xaj ku jirta oo xajinayso nebiga sal ly slm ay la socoto baa dhiiggii uu ku dhacay kadib nebiga sal alay waslm waa tanuu yidhi waa lagu ogolyahay iska dhaqaaq dawaafulwadaac waa waajib gabadha muslimadda marka haddii dawaafulwadaac uu sugayo dawaafka ugu dambeeya sagootinta ah dhiigna uu ku dhaco way tegi kartaa walidaalika nebiga sal lay slm tanuu ahaa ifcalii maa yafcalu lxaaj hayra an laa tatuufii bilbeyt wax alla waxaa qofka xaajiga uu samaynaya la imow laakiin beytka ilahi ha dawaafino dhaqaaq waa tan la yidhi dabcan masaladii marka loo sheegay kadib zayd bin haabit wuu soo laabtay isagoo dhoola cadaynaya intuu usoo laabto yidhi ibna cabaas hadalka waa sidaad adiga u tiri yani bimacnaa waa maxay masalada waa lagaga lahaan karaa fakerka waa lagaga lahaan karaa waxaan aniga adiga aan ku murmayn adaa ku saxsanaan kara marka waxaa loo baahan yahay alrujuuc ililxaqi fadiila in aan dib u laabtoon dhaho warniyon waan khaldanaa sidaaba ahayd masalada waan khaldanaa waxba mushkilada markaa ma laha shala waan khaldanaa waxaasaan aaminsanaa fakerkaaba iga dhadhacsana lakiin haddaan taagana ayaan lagu dhihin ninkii hebel ahaa sheekhii oo intaa dadka wax u sheegayay ayaa mas'aladii maanta looga lahaaday tii anoo ka fakeraya titlekayga iyo magacayga iyo bosithonkayga haddaan ka fakerayo idan ummadda waa luminaya marka laakiin walidaalika waad arkaysaan imaam shaafici masaa'il buu lahaa shalay saa dhihi jirnay markii ciraaq la joogay laakiin waan bedelnay maanta saa baanu leennahay isbedeli karaa waxa isbedelayna waa aragtida ku beega naska nasku meeshiisu taagan yahay laakiin innaga kale aragti dunaan kara idan macnahaas waa macno markaa jiri kara waxaa kaloo jira ibn hadalkan dhegaysta waxaa dhacday in abcan intaana taa u gudbin ibn cabdilbar wuu faallow ka bixiyey hadalkan dhex maray ibn cabaas iyo zayd bin haabit wuxuu leeyahay haakada yakuunu linsaan alinsaaf insaafku iyo waa sidaa وزayd mعalim iبn cabaas zayd mucalim bu wuxuu aha ibn cabaas ibn cabaas baa macalin loo ahaa haddii marka zayd uu macalin ahaa ibn cabaas yaa masalada ku gafay macalinkii baa khaldamay yaa ku lahaaday ardaygii baa ku lahaaday ibnulcabdilbar marka uu comment garaynayo wuxuu leeyahay famaa lanaa laa naqtadii bihim allah اlmustacaan haddaba maxaan ugu dayan weynay ilaahay subxaana wa tacala baa la kaalmo weydiistaayay haddii macallinkii idan maanta waxaa laga yaaba masale meeshan aan si uga muuqata haddaan kuu sheego adoo meesha u tegay meesha cilmi kororso oon muxaadaradan dhegayso si haddaan kugu sheego iga khaldanto aad tiraahda maya naskaabaa masalada tilmaamaya waxaa xaqa uu yahay diintuna ay tahay anaan meesha aanan ka tegin inaan dhaho masalada ardaygaabaa ku leh ama qofkaabaa ku leh waana xaqa sida ah laakiin haddaan aniga hawa nafsi ay tahay waan kula murmayaa geeskaan ku gelinayaa wax iga dhaadhicin kartid male xirjubbi ma maqli jirto xirjubbi waa ninka waxba aan la gelin karin oo garaska ah ee soo taagan derbiga ah oo gidaarkaa laga dhex karin wuu soo taagan tiisu inay marta mooyaane qof kale wax la marsin wax kaloo la marsin kara markaa mara arrin kale wuxuu yahay ibnu cabbaas ama abu xaniifa abu xaniifa wiil buu dhalee lagu magacaabo xamaad uu la wuxuu yidhi waxaan kaala talin lahaa buu yidhi dooda iska jooji buu yidhi xamaad ha murmin dabcan abu xaniifana waad garan kartaan yaa ka dood badnaa aad buu u murmi jiray xitaa waxaa lagu sheegaa nin wuxuu ahaa munaadir ah fahmad badan caqli badan dhug badan xis badan hadalka heli og aftahana cabir yaqaan suu doona u hadlu ahaa nin wuxuu ahaa aanan sahlanayn markuu doodda uu galo dabcan doodan qofkas iskama geli karin maxaa laga yaabaa waa inaad qofka mas'alo laga hadla aadan ku soo celin hadalka aad sheegi kartid aad cabiri taqaanid waa daruuri abu xaniifa markii wiilkiisu la hadla wuxuu jooji markaas markuu hadalkaa u yidhi kadib ayaa wiilkiisa wuxuu yidhi yaa abat adigaba waan ku arkay adoo murmayo oo doodaya maxaa aniga iga celinaysaa waman yushaabi abaha abaha famaa dalam da aabbaha wiilka aabbihiis unbuu raacayaaye adiba waa doodaaye aabbo maxaad iigu diiday jawaab buu bixiyay marka aad aad u qurux badan wuxuu yidhi abu xaniifa raxmat ullaahi calayh kunnaa natakalam وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبه برجع أن هدي جنا أنك مركان مرمينه waxaad moodaa ninka inaga naga mida markuu dooda uu gelayo inuu shimbir ku dul taagan yahay dabcan markuu shimbir ku dul taagan yahay aad diida shimbirka inuu duulo ma isma dhaqaajinaysid sooma meeshaadaad fadhiisanaysaa waa motionless baa tahay ma dhaqaaqaysid wuxuu yidhi waxaad moodaa sida aan isu ixtiraamayna maxaan ka baqi jirna marka ninkan aan la murmay inuu khaldamaan diidaya waxaan iska ilaalin ninkan amuu khalad ku dhacaa waxaan rabaa jannadiisa naartiisa ka shaqayn maayo ma raba inaan ka adkaado laakiin waxaan rabaa xaqa inuu soo baxo hadalkaabaa dhici jiri buu yidhi ama arrinku saasuu ahaan jiray laakiin maanta soo markaad murmaysaan buu yidhi dadkiinan hadda jira waxaad u murmaysaan ujeeddada inay tahay midkiin inuu guulayso kan kalena markaa dhulka lagu jiido intaa umad doodaysaan buu yidhi arag ibn abu xaniifa wuxuu yidhi idan doodda waa iyo markay murmayeen marka ujeedadooda ma ahayn adiga ku lahow adiga gacan sarree ujeeddada ma ujeedada ujeeddada ahayd war xaqa ha walaalika qaarkood waa noo iman doonaa inay dhihi doonaan ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisan jiray dooda intaan la gelin inuu ilaahay xaqa muujiyo ama aniga carabkayga ilaahay ha ku muujiyo ama ninkaan ishaysanno hadduu isaga iga saxsan yahan aniga aan raaco idan marka waa qarad the purpose oo dialoga loo samaynayo ama dooda loo samaynayo ama debateka loo samaynayo ayaa waxay tahay inuu xaqa muuqdo not necessarily inaan adiga aniga ku yeesho ama hebel ku yeesho laakiin waxaa muhiima xaqa inuu muuqdo taasaa diintu marka ay tahay huna marka alimaam shaafici hadaladiisa waxaa ka mid a ah. qof bini aadama lama doodin ilaa inaan nasiixa ula jeeda mooyaane qof ila murmayna weligay kuma fakerin in markaa aan aniga ka yeesho hadalka yacni weligay marka la murmayo doodda inta lagu jiro weligay isma dhihin ilaah qofka kan maaragtay aad eh, dhulka ku jiidid oo noocan ma aad yeelati weli isma dhihin buu idan waa nooca ikhlaaska culimmadu marka ay iman jireen waa masale meesheeda markaa leh walidaalika waxaa dhacday hadda ka hor imaam shaafici iyo nin baa murmay masalay isku qabteen imaam shaafici masalada wuxuu ka aaminsan yahay way bannaan tahay ninka kalena wuxuu ka aaminsan yahay ma bannaana just waa example marka la murmay la murmay la murmay baa waxaa dhacda doodda maxay ku dhammaatay imaamu shaafici ninka kale ra'yigiisa inuu qaatay oo ah ma bannaana ninka kalena inuu qaata ra'yiga imaamu shaafici ah waa bannaan yahay arrinka way bannaan wuu bannaan yahay yacni doodda waxay ku dhammaatay iyagoo isweydaartay imaam shaafici wuxuu ku qufaba oo doodda iyo deliil u keena kiibuu hadalkiisa dhex mariyey wuu kan kalena suu wada wada imaam shaafici idan ninkan sababta keenta marka in fakarku isweydaarto imaam shaaficina uu ku tegay ninka ra'yigiisa ninka kalena uu ku tegay ra'yiga imaam shaafici maxaa keenay maxaa labada ujeeddada waxa ahayd in xaqa ay helaan kadib xaqa wuxuu u muuqday imaam shaafici marka uu arrinka u kuurgalay inuu ninkan wuxuu sheegay inay sax tahay kan kalena wuxuu is yiri ka baa saxa idan waa masalada dadka ajilada marka ay samayn jireen waana waxaa maantaan u baahanahay masaa-ishan ay wadaadada isku haystaan doodu ay ka taagan tahay oo maalmahana tiiviyada iyo meel walbaba qabsaday waa masaa-ishaan u baahanna horta la yshor fadhiisto marka lays hor fadhiisto la niqaasho meel wala wada saari karaa laakiin hadday taagan tahay anigu go-aan baan qaatay no maara wat diyaar uma ahi inaan dib ugaga laabto ra'yigayga waa ra'yigaygu weli waan la soo taagane arrinku markuu saa yahay marka wax markaa soconaya ma leh arrinkani wuxuu yahay qofka marka uu hadlayo sabarkaa loo baahan yahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa mid baa hadalkiisu adag yahay mid baa raf u hadla mid baa laga yaaba bini aadamku isku carab maaha hadalkiisa cay u badan adigu marka ilan xaq baad raadinaysaa soo maa marka markaad hadlaysa waa inaad sabarka aadan ka tegin iyo xulmiga aadan ka tegin waana macnaha loo baahan yahay arrin kalena wuxuu yahay markaad hadlaysid runta ha ka tegin oo macnaheedu ay tahay runtu waa objectivity meeshay dhahaan westrank oo ah almawduuciya in aad xaqa sheegtid mas'alo aadan oqonna ha ka hadlin ilaah isaga yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina الsamca wاlbasara wاlfu'aada kullu allah subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay intaba in la isweydiin doono iska ilaali bu rabbi الcaalamiina jala wacala ina الsamca wاlbasara wاlfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uulin waa lagu weydiin doonaa war maqalkaa lagu weydiin doona maxaad u adeegsatay war aragti araggaa lagu weydiin doona maxaad u adeegsatay wax kastaoo allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey qalbigii baa lagu weydiin doona maxaad u adeegsatay mar hadduu arrinku sidaa yahay mas'ale aadan aqoon iyo cilmi aadan u lahayn ha ka hadlin waa dooda ha u doodin waa hadalkii uu lahaa eh, ma aragtay fii dilaal wa min annaasi man yujaadilu lidaati aljidaali walaysa lahu min aljidaali shay waa la doodaa unbuu doodaya ha walidaalika annaga mustalaxaadka nagu soo kordhay waxaa ka mida aan doodno aan muranno walidaalika oo bimacnaa waqtiga xitaa lagu soo cosiinaya lakiin ujeeddada wax kale ay tahay arrin kale wuxuu yahay qofka kan eh, dabcan marka la murmayo ninkan aada la murmaysid oo doodda idinka wada dhexaysa waa dhimrinna wuu kaaga baahan yahay wadda uu ku soo laabtana sii bimacnaa janis ufur inuu masalada ka laaban karo waxaa laga yaabaa inay shalay saa kula ahayd waxaa laga yaabaa arrinkaa laakiin nusuus baa runtii taageeraysay hebel baa ku tegay masalada nacam laakiin way isbedeli kartaa duruufta in masaa-ishu ay sidaa ay noqoto waa daruuri weli muqadamadan ku jiraa toban daqiiqa hartaa la leeyahay cajaa'ibteeday ka mid tahay walidaalika alimaam maalik raxmat ullaahi calayhi waxaa u yimid jacfar markuu la hadlay uu yidhi wuxuu yidhi jacfar abi jacfar baan maalin u tegey markaas yaa imaam maalik ummadda maad u samaysay hal kitaab hal ra'yi gaaro standard ah oo dadko dhan ay ka fulaan oo ay qaataan hal ra'yi u samee wallah alla wuxuu war dadku a'immaa ku soo horraysay culamaa u timid masaa'il baa lagala hadlay diin baa lagala hadlay howlo badan baa lagala hadlay nin walba ra'yi ku qancay dadka qudrigaa deganna ra'yi bay qaateen dadka magaalada degan ra'yi bay qaateen dadka qaaraadda degan ra'yi bay qaateen dadka marka hadda in la yidhahdo standardization baa lagu samaynayaa oo aaraadoo dhan centralize bay noqonaysaa hal meel keliya hal bu un baa laga wada ambaqaadi kara in la yidhaahdo waxaa ku jira adayg baa ku jira ummadda faraha ka qaad idan meesha waa maxay aqwaasha fiqiga ah waa lagu kala duunaan karaa waxaa laga yaabaa afar wadaad markay meesha idiin soo fadhiisaan ha la yaabin ninna inuu dhaho way bannaanta midnama bannaan inuu dhaho wax macnaheeda maaha naski inuu isdiidayo contradictory uu ka dhexeeyo isburinaya maaha laakiin ra'yigaa isburin kara wadaadkan maanta banneeyey beri wuu ka laaban karaa masalada marka waa suurtagal arrin kale wuxuu yahay ee loo baahan yahay in marka la murma dooda muran muran iyo dood farqi baa u dhexeeya daarsu carabiga jidaal iyo mumaaraat mumaaraatku waa muranku af soomaaliga waa muranka wey muranka walidaalika wuxuu leeyahay arday ka mida ah ardada ibni cabaas haddii ibni cabaas intaan arday u ahaa aan u dhimrin laha aan u tartiibin laha aan la murmi lahayn masaa'il fara badan baan ka soo dhacsan lahaa buu yidhi idan maxaa cilmiga uu ku lumaa culimmada marka sanka laga galo maantana lala murmo de ninkan waxaa laga yaaba masail fara badanoo kuu sheegi laha inuusan kuu sheegin arrimahaas markaanu ka hadalna kadib waxaan u gudbi lahaa abcan masaaisha anwaac jidaali ma geli karo mar haddii la diiday laakiin qur-aanka wuxuu tilmaamay doodii dhex martay nebi ibraahim iyo namruud wuxuu tilmaamay tii dhex martay nebi nuux iyo dadkiisa wuxuu tilmaamay tii nebi maxamed sal ly slm iyo dadkiisa wuxuu tilmaamay tii muusa iyo fircoon wuxuu tilmaamay eh, tii nebiga sal allahu alay slm kufaarta dhex martay waxaa la tilmaamay munaafiqiinta iyo nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa la tilmaamay intaasoo dooda ee qur-aanka lagu sheegay walidaalika wuxuu soo naqlinayaa axad eh, alculamaa wuxuu soo naqlinayaa cashara anwaac min alxiwaaraat alwaalida fi lqur'aan alkariim iyadoo maqaamaad kala duwan ku soo aroortay intana waxaa loogu talagalay in marka miaal ay noqoto culamada markaa ay duruus markaa u noqoto idan waxaan u baahanaa marka masalada kale allah subxaana wa tacala xitaa markuu ka hadlayay wuxuu tilmaamay wajaadilhum bilatii hi axsan marka la tilmaamay ay culimmada wajaadilhum marka la leeyahay qur-aanka ku soo aroortay culimmada waxay leeyihin qaar baa waxay leeyihin jidaalka xitaa wuxuu noqon karaa arabkaaga carabkaad ku doodi karta maanta doodaad waxay noqon kartaa qalinkay geli kartaa doodaada waxay noqon kartaa muxaadaray noqon karta doodaada waxay noqon kartaa in dadka ay ishor fadhiistaan oo ra-y isdhaafsadaan marka waa suurtagal idan amilada markii nebi ibraahim calayhi salam markaas soo qaaday waid qaala ibraahiimu allah subxana wa tacala markuu ka hadlaya alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbih an aataahu allahu almulk id qaala ibraahimu rabbiy aladii yuxyi wayumiitu qaala ana uxyi waumiit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أيضا وحا كو مغضى مركي وكو صبح معناه نبي إبراهيم عليه السلام مركو ضد أو قالي نمرود إساقا كالا هذا nimruud wuxuu yidhi anigaba ilaah baana haaw aad ilaah ku tahay laba nin meel maray intuu meesha keenay midna intuu dilay midna dhaqaaq yidhi idan wuxuu yidhi kanna nolol baan u ogolaada kanna uma ogolaan idan allah subxaana wa tacaala haddii xii wayumiitu ay tahay anna waan ahay masalada dood bay gashay idan markii way muuqataa nin oridhi nool oo ilaahay u haysiiy buu yidhi dood bay gasho soo maaha ka bax kale u gudbay wuxuu yidhi faina allaha yaatii bishamsi min almashriqi faatii biha min almaqrib haddaba qoraxda waxay ka soo baxdaa qorax ka soo bax oo bariga waxayna u dhacdaa galbeedka haddaba haddii aad samayn kartid bal isweydaari waatan sidaa samee idan macnaha waa marka loo baahanya markay doodu ay bilaabato qofka marka ay kaga dhegta tashabuh bira'yi alawal ra'yiga ugu horeeya ee ugubka ah ee lagu bilaabanaya masalada markuu iska laadlaadiyo daliilkana meelow u tuura aanu garanayn waxa lagaga baahanya markiiba logically inaad meel kale marka u dhaqaaqdid oo fakar kale marka aad qaadatid wamaa ilaa dalika min alumuur oo culimmadu marka ay tilmaameen idan waxaan tilmaamayaa marka duuduub dooda caqiimka ah oo bayranka ah ee iyadu frutiska ama miraha aanan dhalaynin dhibaatooyin fara badan bay leedahay kow khayrkaa la isku diidaa walidaalika xadiid buu wuxuu ahaa xadiid baa wuxuu ahaa haddii ilaahay ummad uu la doono yani ummad haddii lala doono maaragtay ibtalo iyo imtixaan haddii lala doono wuxuu ilaahay ku ibtaleeyaa dood maantana waa la murmaya waa masaladii ay culimmada lahayn sida awsaaci wixii la mida waxaa la mida arag leylatulqadarka maanta haddaanay dood dhici lahayn waa la ogaan lahaa ilaa hadda leylatulqadarka culimmadu waxay noo sheegaan bisha ramadaan qaar baa waxay leeyiin sanadka dhan qaar baa waxay tobanka ugu dambeeya qaar baa waxay habeenada tira isdhaafka laakiin waa ogaan lahaa maxaa leenooga qariyey laba saxaabada ka ayaa murmay wuxuu nabiga sal alla alay wasalam tusay anoo idiin sheegi raba baa hebel iyo hebel baa murmay murankaa ay murmeen dartii baa laynagaga xayuubiyey oo bimacnaa laynagaga hoojiyey aan u fahmi weynaaan u xusuusan weyn bu rasuulka sal alla alay wasalam idan doodda khayrkaa laysaga qaada ummad marka lala doono halaag lala doono ilaahay khayr buu wuxuu ku ibtileeyaa masalada doodda wixii la ah. idan dooda si tirada badan lama ogola waxaa kaloo la ah, ummadaha lagu halaagaa nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa taraktukum inama ahlaka man kaana qablakum su'aaluhum اkhtilaafhum calى anbiyaa'ihim war inta aan idinkaga tegay uun markaa ii daaya oo intaa qaata ummadii idinka idinka horreeyey waxaa lagu halaagay su'aalo fara badan iyo khilaaf fara badan culimmada marka waa masalada ay tilmaamayeen cumar bn khaaab radi allah an hadiis waxaa ka mid ah ziyaad ibni xudayr maruu la hadlayey wuxuu yidhi hal tacrif ma ladii yahdimu lislaam ma garanaysa islaamka maxaa burburiyo dhulka dhiga markaasuu yidhi yahdimuhu zallatu caalim wjidaal اmunaafiqi bاlkitaab wa xukmu أئmaة اlmudiliin qur-aanka diinka waxaa burburiya kow nin caalim ah oo simbiraxdo qalad ku dhacay labo islaamka waxaa burburiya nin munaafiqa oo doodaya saddex waxaa burburiya nin hogaamiya dadka luminaya saddexdaaba islaamka burburiya waa masale macnaheeda markaa leh ibnu cabaas wuxuu leeyahay dadkii idinkii idinka horeeyey inamaa uhlikuu biاlmiraa'i wاlkhusuumaati fi اddiin waxay ku tageenoo ku halaagsameen doodo ay ka kiciyeen masaa'isha diiniga ah war iska ilaaliya waa waxay culimmada markaa ka hadli jireen waxyaabaha dhibaatada ay leedaha waxaa ka mid a ama dooddu iyo xiwaarka haddii maalayacni uu yahay hadafna meesha aanu lahayn labada ruux waxaa cadowtinimaa soo dhexgelaysa saaxiibtinimaa ku tegaysa ila marka la murmo la murmo aakhirka waxaa leedahay waan kaa takhallusaya aniga diyaar ma ahid ma wadi kartid walaaltinimada ka baxaysa meeshii sadaaqadii baa tegaysa idan waa dooddu markaanay salaysnayn cilmi ku salaysnayn ama dooddu markaanay ahayn liwajhi illaahi jala wacala marka aanay ahayn ilaahay un qof un xaqan ha muujiya haddaanay ahayn meeshaasay ku dambayn doontaa wey walidaalika waxaan ognahay dad fara badan ee culimmada ka mida oo la sheega xitaa qaarkood inay ku kala saa ku kala dhinteen iyagoo aan salaamayn baa la sheegaa marka taarikhda laga hadlayo waana hadalkii uu lahaa maxamed ibn cali bn xusein alkhusuumatu tamxaqu اddiin wa tunbitu shaxnaa'a fii suduuri rijaal dooda la doodaya malayacniga ah diinkana iyadaa tirtirta waa shaxnaha iyo khilaafkana waxay ku dhex beertaa dadka muslimiinta quluubtooda iyo wixii la mida ah. waxaa la mida ah, towfiiqdana qofka waa laga qaadaa qofka qalbigiisana wuu mashquulaya maanta dhan ilan marka walidalika bacd alculamaa nuxaadoo kale marka loo laabtoo kale mas'ala la ysku qabtay icraabteeda iyo tanba hebel baa ku saxsan hebel baa ku saxsan murug uu ka murgay suu guriga u fadhiyey buu sidii ku geeriyooday ilan habeenoo iyo maalin baad mashquulsanta maantana waxaad ku mashquulsan tahay hebel raddi isna wuxuu ku mashquulsanya inuu ku radiyo ama warqad u qor ama ha kuu soo qora ama buug u qor idan inshiqaalulqalbi baa ka dhalanaya laakiin wuxuu hadday yihiin lilxaqi wax kasta marka suurtagalaya insha allah subxana wa tacala waxyaabaha ka mida doodda waxyaabaha malayacniga bidacda ayaa faafaysa bidcoo dhan waxay soo muuqataa ay madaxa la soo kacdaa marka isku dhac u yimaado dooduna aad aad u badato hadda masaladan ku baraaruga yani walidaalika markaad u kuurgeshid alwadc araahin markaad u kuurgeshid waxyaaba fara badan oo dadka soomaalida ay ka xoroobeen fakarkoodu uu ka baxay oo bidac oo mar hore la xoreeyo meel la dhigay waxay maanta madaxa kor u soo qaadeen wax kale maaha markii wadaadada isku mashquuleen wadaadada markay isku mashquuleen oo midba midka kale uu radinayo masaa iyaga keliya markay isku soo jeesteen oo maanta dhan la iska laadlaado bidac fara badan oo meel la saaray ayaa maanta markaa soo muuqato madaxa la soo kacday wax kalanama waana waxa taariikhda markaa lagu yaqaan walidaalika wuxuu leeyay cumar bn cabdilcaziiz man jacala diinahu garadan lilkhusuumaati akara tanaqul qofkii diinkiisa ka dhiga inuu doodo un keliya maalin meel buu taaganya fakerka maantuu qaadana berri meel kaluu gelaya maanta meel kaluu gelaya diinka wuxuu ka dhigay andiyada kubadda cagta oo kaleo mar boqoluu la safanaya maxaa keenay dooda tirada badan baa keentay iyo wixii la mid ah. e, wuxuu leeyahay markii la yidhi alxakam ibnu catba ibnu cutayba alkufayri oo la yidhi dadka maxaa keenay inay ahwadooda ay raacaan markaasuu wuxuu yidhi limaada dakhaluu fi lbidac waxaad ka wadaa dadka bidacda maxaa u keenahaa dooda tirada badan dooddu markay badato bidcada badanaysa bidcana waa shay diinta aanan ka mid ahayn lagu soo daro lagu soo dirisiiyo dadka diin loogaga dhigo hadigii nebi moxamedna aanu ahayn walaa saxbuhu alkiraam walaa salafu hadihi اlumma walaa sadru hadihi اlumma wixii khayr ah hore loo ogaa waxaanan ahayn in dadka diin loogaga dhigo lagu afar labaatanka lagu mashquuliyo masaladaa marka waxay imaanaysaa markay doodu ay badato afar iyo labaatanka sac marka la murmayo iyo wixii la walidaalika waxaan dhihi lahaa khaalid ibni barmag baa wuxuu yidhi qofkii kari kara afar arrimood inuu nafsadiisa uu ka celiyo qofka isaga ah wax dhiba oo ku imanaya markaa malaha afar arrimood afarta arrimood xifdiya kow alcajala deg iska ilaali ha degdegin weliga ha degdegin ra'yigaaga aanu degdegin mowqifkaaga aanu degdegin degdega aan ka hadlayana waa maxay in all circumstances of life meel kasto all walks of life meel kasto noloshaada ka mid a ah, qaraar qaado go-aan qaado fakarkaaga ha degdegin kow qofkii degdega ka badbaada dhib buu ka badbaadaya number labo allajaaja dooda ha doodin muranka iska ilaali inta iska ilaalin karta number saddex alcujub adiga ha isyaab gelini adiga keliya qumanaha yaa qoorta markaa kuu suraanin yaan kugu jirin adiga keliya haysu muuqan cujb oo bimacnaa ha dhihin aniga keliya adiga keliya haysu muuqan arrogance wey don't be on the white horse keligaa keliya ha isku muuqan numberka afaraad wuxuu yahay attawaanii bimacnaa waa maxay tawaani mowqif lagaaga baahan yahay ha luga jiidin waxyaaba waxaa jira right at the spot adoo taagan go-aankaaga baahan marka qaarkii oo ah tawaani waa maxay howlku sugaysa walidaalika innaga aad bay noogu badan tahay mashruuc weyn oo ummadda u baahan tahay baan waxaan leenahay it takes time waqti baa loo baahan yahay ha waa la sugaya goorma arrintan la samayn insha allah waa la samayn doonaa watan halaka almutasawifuuna la yidhi qolada yidhaha sawfa sawf waa samayn doonaa go-aan ma waxaad rabtaa inaad guursatid is right to the point dhaqaaq business aad u baahan tahay ka fakar istikhaarayso istishaaro samee dhaqaaq laakiin mowduuc labaatan sana la sugaya muxuu yahay mowduuc labaatan la sugaya muxuu yahay hadduu guur noqon lahaa hadday wax kala noqon lahay labaatan sana mawduucii sugay mawduuca marka go-aan gaar markaas wuxuu leeyahy culamada ay leeyihin fahamaratu alcajalati annadaama haddaba maxaa loo diiday degdega degdega qoomamo iyo shallaayta iyo regragtin buu dhaliyaa number labo wa hamaratu allajaajati alxiira haddii la doodana miraha ka dhalanaya waa wareer qofka maaluu aada ma laha number saddex wa hamaratu alcujbi albugda haddii adiga isyaab geliso isla weynin uu dhashana dadka ku nacay bini aadamka ma jeclo qof isla weyn qof ana ana aniga keliya ku haya ma jecla bini haddana wuxuu yidhi haddana wa amaratu tawaani dul dhulku dhegitaanka oo ah inaad tallaabtaadu ay qaadmi weyso oo go ay noqon waayaan bimacnaa dulli baa meesha ka dhalanaya idan waxyaabo badan baa samayn lahayd aad qaadan lahayd horumar baa samayn lahayd adaa meelsha isdhigay inaad faqri noqotid inaad jaahil noqotid waxaadan baranin inuu qofka acazab soo taagnaada aanu guursan maxaa keenaya maxaa yeelay saantaada marka dhaqaaqi weyse idan afartaa arrimood qofkii ka badbaada diinkiisa wuu badbaaday musiiban wuu ka badbaaday afartaa arrimood qofka ku dhacana inta ay wadaranayso waan aragn marka waa arrin meesheeda leh huna marka waxaan kaloo kusoo gebagabayn lahaa mar haddii maanta dhan lagu hayo toban daqiiqo inaan ku dhegaa maahan waxaan kusoo gebagabayn lahaa culimmada waxay leeyihin markii la weydiiyo sahal ibn cabdillaah mataa yuclamu ana arajula calaa alsunnati waاljamaaca goormaa la ogaan karaa qofku inuu sunnada ahlusunna waljamaaca yahay ahlusunna waljamaaca oo maanta noqotay koox qof walbaba iska sheegta qolo walbaba waxa ay u muuqataa yacni bimacnaa ana ahlu sunnati waljamaca uu leeyahay see lagu garan karaa qofka inuu ahlu sunnati waljamaca uu yahay a waxaa lagu garan karaa bir dhowr arimood kow hadduusan jamaacada aanu ka tegin kow ta labaad saxaabata rasulilah sal ly sl aanu caayin saddex a'immada xukumka haysaayey haddaanu sayf ula dhaqaaqin afar qadarka inuusan beenin oo ilaahi subxaana wa tacala wuxuu jaangooyey iimaankiisa shaki inuusan soo gelin diinka inuusan ku doodin marka la doodayo oo ah underline ku samee waa boyntigaan u soconno iyo haddii qof min ahli اlqiblati ee muslima ou geeriyoodo dembi baa ka dhici kara caasi buu noqon karaa inuusan diidin lagu tukado ilan qof kasta oo dhinta qalad baa ka dhici kara yani innaga waa innagoo dhan bini aadan baana deb gef baa naga dhacay haddaan geeriyoodo macneeda maha inaad tiraa kugu tukan maayo ilan dembi baa mar haddaan ahluqiblo ahay oo aan isku meel u tukanno dembiga iga ii eegine igu tuko arrin kale wuxuu leey haddana almasxa alkhufayna aanu ka tegin waa sunno ilan shiicadu unbaa diiddae eh idan inuusan ka tegin inuu ku daba tukado ama jamaacada ah khalfa kulli waalin aw cad jaar ha noqdo nin maamul haya ama isagu jaa'ir ha noqdo ama cadl ha noqdo wixii ahlusunna waljamaca ay sheegi jireen idan dhowrka arrimood marka laga helo qofka waa min ahli sunnati waljamaca waana masale meesheeda markaa le idan boyntiga ugu weyne baramlineka waxaan odhan meeshaan u keenna waa maxay in aanu tilmaanno masalada ah walaamaa yumaari fi diin dooda dooda tirada badan ahlusunnuhu ma yaqaanaan hadalkooda wuu kooban yahay arag bal marka caqiida طaxaawi aad aqrinaysid qowlunaa kada masalatunaa kada mowqifuna kada hadalkooda wuu kooban yahay hada xadiid daciif hada xadiid saxiix hadalkooda wuu kooban yahay hadalkan tirada badan ee turahaadka wata ee aad iyo aad u tirada badan ee markii kelmad yar loo baahdaba konton buug inaad dhex martid ay tahay ahlusunna waljamac simada marka ma lahaan jira idan waxaan leenaha marka masaaئisha marka la doodayo doodaada waa inaana noqon culummada un la muran xadiid baa wuxuu ahaa nabiga sal اla alيه wasalam laa tacalamu اlcilma litubaahu bihi اlculamaa war cilmiga ha u baranina saad culummada ugu faantaan walaa litumaaru bihi sufaha saad ula doodaan kuwa makasta ah waxba aan kala ogeyn walaa takhayaru bihi اlmajaalis wman facala dalika fanaara naar in fadhiyada marka laysugu yimaado fagaarahana idinka una ka dhex muuqataan u samaynina qofkii sidaas sameeya naar u dambaysa buu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi idan waxaan leenaha marka cilmigu markuu yahay qaradkiisu dood waa murmaya un keliya waa meesha marka la diidanya waxaan leenaha marka gabagabada gunaanadka hadalka waxaan dhihi lahaa mar haddii waqtigu iska dhammaaday waxaan dhihi lahaa war ha wada hadlo so long there is a dialogue waxaa jira exit baa jira inta dialog uu jira meel makhraj baa jira problemka aanu kaga baxno inta laakiin aan isu qabanayno yemen yam ay taagan tahay adna aad aamusan tahay adna aan aamusanahay shib iyo shib la kala leeyahay laakiin waxaan isweydaarsanayno ay tahay uun keliya inaan iska shaqayno intay taagan tahay khatarteeda leedahay ha la wada hadlo wax meelaha laisla dhigo iyadoo shuruudii ay culimmada u dejiyeen dibateka iyo jidaalka loo dejiyeen ti aan laga tegin in allah nasal allah jala wacala أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق في القول والعمل إنه جواد بر رؤوف رحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاء الله خيرا ألف جزاء شيخة ilaahay سبحانه وتعالى waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro muxaadarada qayimka ahayd ee innagana naga dhiga kuwii kuwaan toobo oo ilaahay subxaana wa tacaala ku anfaco intaa kadib